bilowgii adduunyada beratankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii adduunyada baratankii bilowda bilowgii adduunyada baratankii bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa wax midaya weya kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha ee kene markale ismaqal wanaagsan waa maalinimo khamiisa taariikhduna ku beegan tahay soddonka bisha kooiyo tobnaad ee sannada labakunlabaataniyosaddexda qodobada barnaamijka ciyaaraha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya real madrid oo dhulka ku jiiday napoli xidigihii markaasi niyijabka iska mayray dhammaadka daa'irkii taariikhda sameeyey inatoojooyinkii kulamadii champions leaga xalay dhacay waxaad kalood maqli doontaan arsenal oo xasuuqii ugu weynaa ka geysatay champions leaga iyo inter milan oo soo laabasho cajiiba ah samaysay mucjisooyinka ay manchester united u baahan tahay inay dhacaan si ay ugu soo gudubto wareega toanka ee champions leaga galastaraay oo godmudug ku riday rajadii manchester united ee champions leaga iyo sevilia oo lagu dubtay hoygeeda qodobadaas iyo qodobadii kale ee nagu soo kordhay suuqa kale iibsiga ayaad maqli doontaan mar kale iyo barnaamijka cayaaraha aynu ku bilownay naadiga real madrid ayaa waqti dambe xalay keentay laba gool oo niyeejab ku riday napoli oo gool la hormartay laakiin awoodii markaasi ama awoodi weyday inay ilaashato shabaqeeda oo afar jeer oo kala duwan ay u ogolaatay ciyaaryahanada real madrid kulankan oo ahaa mid ka tirsan heerka gurubyada champions leaga kana mid ah kulamada waaweyn ayay xalay labada naadi wada ciyaareen iyadoo ugu dambeynna guusha ay sidaa ku raacday naadiga real madrid real madrid oo inta badan markay ciyaareyso kulamada champions leaga ah naadi soo bandhigaha awood aada u fara badan islamarkaana ah naadiga ugu badan ee ku guuleysatay champions leaga ayaa wacdaro ka dhigtay kulankii xalay ay la ciyaartay napoli naadiga ka timaada talyaaniga oo gool hormartay ayaa awoodi weysay inay sidaa ku ilaashato shabaqeeda iyo sidoo kale sagaashanka daqiiqa ciyaarta ka dhiban inay real madrid celiso balse daayarkii real madrid afka hore ciyaaray sidoo kale isla jaanqaadka kooxda real madrid oo aada u xoogan iyo khibradda macalin carlo ansoloti oo lagu daray ayaa ka dhigtay in naapoli xardaadiqada laga dhigo islamarkaana sida looga adkaaday real madridna hay guusha sidaad ku hesho daqiiqadii sagaalaad ee bilowgii ciyaarta ayaa weeraryahanka reer argentiin ee giovani simeone oo uu dhalay tababaraha atletica madrid ee diego simeoni uu hogaanka u dhibay napoli oo u dhaliyey kubad uu dhinaca midig ka soo dhigay de lorenzo hase yeeshee saddex daqiiqadood oo kaliya ayay qaadatay in real madrid ay kaga jawaabto goolkaas waxayna ahayd wax mucjiso ku noqday napoli islamarkaana mucaashiqiinta iyo sidoo kale daawadayaasha ciyaartan ay durbadiiba rajadu kusoo laabatay dhanka real madrid inay ciyaarta markaa dhinaca kale haddana u rogi karto si walbay ahaataba ciyaarta oo sii socotay kubaduu dhexda ka soo markaasi farsameeyey ibraahim diyaas waxa uu u dhiibay rodrigo oo garabka bidix ka ciyaarayay waxaana uu da-yarka reer baraaziil u gooyay dhowr difaac oo ka hortimid intii aanu darbad xoogan qabadsiinin shabaqa sidaasna ay real madrid ku keentay gooshii labaad ee ciyaarta waxayna durbadiiba la wareegtay hogaanka iyadoo oo ay sii wadatay markaasi bandhigeeda cajiibka real madrid waxay u muuqatay in haddii aan wax laga qaban karin marka la fiiriyo kulanka xalay ee la ciyaarta napoli oo ka tirsanaa champions leaga heerka guruubyada jordi bellingham ciyaaryahanka dhawaangalka ah ee xagaagan wax laga qaban layahay islamarkaana bandhigga cajiibka ah ku qaadanaya gegada santiago barnabeu ayaa isna hogaanka usii dheeriyey real madrid daqiiqadii labayo labaatanaad kadib markii uu madaxa duldhigay kubad uu meel fog ka soo tuuray david alaba oo la moodayay inay sii ballameen madaxa xidiga reer england waxaana ciyaartu noqotay laba iyo hal oo ay hogaanka ku haysay real madrid iyaga oo qeybta horeba kusoo dhammaatay natiijadaas raalli ahaad dhegeystayaal goosha labaad waxaa dhaliyay john d biligham kaasoo ciyaarta ka dhigay laba iyo hal islamarkaana hogaanka u dhiibay markii lagu soo noqday qeybta labaad ee ay socotay laba daqiiqadood oo keliya napoli ayaa keentay gool deg deg ah oo ka nixiyey real madrid oo ciyaarta ka dhigay labaiyo laba waxaana darbad xoogan markaasi ugu saxiixay zambo oo goolhayo lunin hortiisa ka toogtay goolka oo tallaabooyin u jiray intaa wixii ka dambeeyey real madrid ayaa noqotay naadiga ka talinaya garoonka ee la daawanayo dhalinta goolasha iyo fursadaha ay abuurayaan real madrid isma dhigane sidaa ayay sii waday bandhigeeda cajiibka carl anzelotti ayaa bedelay dani sabayos iyo sidoo kale brahim dias waxa uuna kooxda ku firfircooneysiiyey ama kusoo daray safkiisa juzelo iyo da-yarka oo labadooduba isku qoray diiwaanka goolashaha ee kooxdooda weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka cayaaraha ça va aller. naadiga arsenaal oo haysa hogaanka bremier leaga ayaa xalay leynis oga adkaatay goolal gaaraya ah lix iyo bir kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa xasuuq u geysatay lens oo horey ugu soo garaacday ciyaartoodii wadanka faransiiska ka dhacday waxaanay ganaris ku aargoosatay natiijadii ugu weyneyd ee laga diiwaangeliyay tartanka champions league ee xilli ciyaareedkan socda arsenal waxay lix iyo ewer ku xasuuqday lenis oo marti ugu ahayd garoonka imaaraats stadium waxaana goolasha qaybsaday lix ciyaartooy oo kala duwan oo mid waliba uu halgool dhaliyay xili ay ganars u gudubtay wareega lix iyo tobanka tartanka champions league kaiha afartis ayaa noqday afdax wanaagsan oo ciyaartii labaad oo xidhiidh ah shabaqa soo taabtay iyadoo sabtidiina uu ahaa xidigii u go-aamiyey guushii cidhiidhiga ahayd ay kasoo gaareen brentford taasoo sabab u noqotay in ay la wareegaan hogaanka horyaalka premier league afar gool oo kale ayay kala dhaliyeen gabriel jesus bukayo saaka gabriel martinele iyo martin odigard ka intii aan loo bixin wakhtiga nasashada halka qeybtii labaadna uu goolka lixaad oo rigooraha u saxiixay gorgino gruubka b waxaa kaalinta koowaada kaga soo baxday arsenal iyada oo hal kulan u harsan yahay halka kaalinta labaad ay kusoo baxday b s v indhoven waxaase kaalinta saddexaad ay u dhexeysaa lenis oo markaasi saddex dhibcood haysata iyo sevilia oo laba dhibcood haysata oo kala bixi doona ciyaartooda ugu dambeysa dhinaca kalena waxaa markaasi natiijo layaab lasoo hoyay intermilan oo ka daba timid islamarkaana barbare saddexi saddex ah, markaas ku qabatay ac borto oo qaybtii hore ay ku hogaaminaysay saddex iyo eber waxaana neeraazuri awooday in ay saddexda gool keento qeybta labaad kulankan wuxuu ahaa kulamadii mucjisada ahaa ee kamid ahaa kulamadii xalay la ciyaaray balse dhibaatada ugu weyn waxa ay haysataa inay adiga ka ciyaarta horyaalka premier leaga ah ee manchester united mucjisooyin ay u baahan tahay ayaa leeyahay si ay usoo gudubto ama ay wareega lixi tobanka u timaada naadiga manchester united oo ku dhibaatoonaysa ayna ay guul awoodle ka gaarto marka la fiiriyo kulankii xalay ay la ciyaartay naadiga galastaraay kaasoo ay ku horumartay dhammaan goolasha balse laga daba yimid dhegeystayaasha ayaa nala falanqeyn doona manchester united waxa ay u baahan tahay iyo sidaay oga bixi karto dhibaatada haatan haysata taasoo ku aadan in ay guulo xiriira ka keento koobkan xiisaha badan ee laga ciyaaro yurub ee champions leaga haddaba si dhammaan kulamadii dhacay aana markaasi noola falanqeyso inaga soo waaca leenka idaacadda sideetan ama sideetan manchester united waxay u baahan tahay inay mucjisooyin dhacaan si ay ugu soo gudubto wareega lix ee tartanka champions leaga kadib barbariniya jab ah oo ay la galeen galastaraay oo ay ku booqdeen wadanka turkiga taasoo ay kusoo kala baxeen ciyaar ama goolal gaaraya saddex iyo saddex united ayaa xajisan kari weyday hogaanka saddex yaal ah oo ciyaarta ku heysay iyada oo soddon daqiiqadood ka hadhsan yihiin dhammaadka ciyaarta halka bilowgiina ay labiyi ewer hogaanka ku hayeen sideed iyo tobanka daqiiqa markii ay ciyaartu socotay manchester united dhibaatada ugu badan ee haysatay waxay ahayd qalqalka ka jiray daafaca iyo goolhayaha waxaana durbadiiba laga daban yimid dhammaan goolashii ay keeneen alexander garnajo iyo bruno fernandes ayaa laba gool oo ay lix daqiiqadood u dhaliyay dhaliyey labaatankii daqiiqadood ee ugu horeeyey ciyaarta laakiin andre onana ayaa ogolaaday in hakim siyaj uu dhaliyo laba gool halka scott mark tomany iyo karam ay dhaliyeen goolasha kale ee labada kooxood natiijadani waxay laashay fursadii manchester united ugu soo bixi karaysay wareega lix iyo laakiin waxa aynu halkan ku eegeynaa mucjisooyinka ay u baahan tahay radio filis si ay riyadeeda u xaqiijiso intii aanan gudagelinin mucjisooyinka ay u baahan tahay waxaan u weecanaynaa dhanka iyo qadka taleefonka si aana dhageystayaasha uga qeybgelina barnaamijka halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waa ka xunahay dhegeystahaasi oo aan ismaqlina annahay waxaan rajeyneynaa inuu dib usoo qabsado laynkaasi uu barnaamijka oga qeyb qaato markaana qadka xiga calaykum salaam raxma soo dhawoow haddii la socdo barnaamijka kulamadii xalay champions leaga manchester united maxaa is leedahay saddex gool in la hormaraan kadibna laga daba yimaado maxaa ka leedahay in goolal ay la hormaraan haddana laga daba yimaado maxaa ka leedahay iyada aada u mahadsan yahay dhegeystahaasi sida quruxda badan ee barnaamijka ah uu oga qeyb qaatay markaana qofka xiga asalaamu calaykum ha walaal soo dhawo magaca deegaanka haye kulamadii xalay dhacay champions league haddii la socotay waa ka xunay dhageystahaasi isagana qadka ayaa kagoa waxaan rajeyneynaa inuu dib usoo qabsado leenkaasi uu inooga laha qeyb qaato barnaamijka manchester united waxay u baahan tahay inay bayer munig ay garaacdo copenhagen sidoo kalena ciyaarta ugu dambeysa ay isla kufaan oo ay barbaro galaan galastary iyo sidoo kale f c copenhagen oo wada ciyaari doona halka iyagana looga baahan yahay inay garaacaan bayer munik ciyaartooda ugu dambeysa ee wareega gurubyada waana natiijooyin markaasi lagu tilmaamay mucjiso iyo rajo aada u liidata oo manchester united ay ku riyooneyso xilliyadan balse waa la arki doonaa sida ay suuragal oga dhigi karto manchester kulamada soo aadan eh, si ay ugu soo gudubto wareega lix iyo tobanka markaana khadka iyo qofka ku jira asalaamu ah, calaykum halo asalaamu calaykum ka xunnahay dhegeystayaasna waa ismaqli la-nahay ah, inuu dib soo qabsado leenkaasi uu barnaamijka kaga qeyb qaato kooxda kalestraya ayaa waxaa laleeyahay waxa ay god ku riday rajadii manchester united ee champions leaga kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa halis ugu jirta inay ka hadho tartanka champions leaga waxaana laysku raacsan yahay in suurtagalnimada ay ugu soo gudbi karaan wareega lix iyo tobanka ay aada u yar tahay oo ay quus tahay manchester united marka la fiiriyo kulamada la rabaha inay ciyaarto iyo sida la rabo natiijada inay u dhigto iyo kooxaha ay ka hortegayso waa kuwo la leeyahay wakafiya kala dheerir islamarkaana aysan suuragal ahayn markaana leynkii qofka ku jira asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma calaykum salaam waraxma soo dhawa walaal waxay haddaa la socota barnaamijka kulamada xalay champions league waayahay kulamada xalay champions league haddii aad la socoto ah, waayahay manchester united ayaa markaasi iska lumsay guul gacanteeda ku jirtay kulan ay booqasho ugu tagtay kooxda reer turki ee galstaray oo ay ku hogaaminaysay saddex iyo hal laakiin laga daba yimid oo ay ku kala baxeen barbaro saddex iyo saddex ah manchester united daaficyadeeda waxaa ka muuqatay inaysan u diyaarsanayn kulankan inay natiijo kasoo hoyaan balse onana oo isna la leeyahay falanqayaashu waxa uu qeyb ka ahaa inagu markaasi guuldaradaha ah ama ciyaar ay la hormareen goolal intaan la eg laga daba yimaado ayaa isna dhankiisa ah eedda laga siinayaa radio filis oo qeybtii horeba niyadda gashatay inay guuleysanayso markii ay laba gool oo daranduuri ah u dhaliyeen alexander garnanjo iyo bruno fernandes isla markaana ciyaarta ku hogaamiyeen labi-iyo ebir ayaa waxaa qaladaad markaasi dilaa ah sameeyey goolhaye andare onana oo kubad markaasi lagu soo laaday oo laad xora ahayd u fasaxay goolkiisa halka marka kalena uu qalad xun oo kala sameeyey oo kubbadda uu joojin karay laga dhaliyey isla markaa daqiiqadii koytobnaad ee bilowga ciyaarta ayaa manchester united uu hogaanka u dhibay garnaajo oo lugta bidix ku dhaliyey gool qurux badan oo uu markaasi ugu dabaaldegay sidii ciyaaryahanka christiaano ronaldo garnaajo ayaa inta la aaminsan yahay waxauu yahay ciyaaryahan aan qarsan taageerada uu u hayo xidigii hore ee naadiyada yuventus borto manchester united iyo real madrid christiano ronaldo haatanna ku sugan horyaalka sacuudiga kaasoo u ciyaara kooxda alnasar ronaldo ayuu inta badan qaab ciyaareedkiisa jilaa isaga oo dabaaldegyada iyo sidoo kale ficilada kubadaha uga daysada lix daqiiqadood oo keliya kadib ayuu bruno fernandes gool qurux badan oo kala dhaliyey ama u dhaliyay Manchester United oo ciyaarta ka dhigay labiyi eber isaga oo kubada uu kasoo jiitay khadka dhexe darbad xoogan markaasi ku weydaariyey qalhayo muslera sidaas ayayna ciyaartu markaa isu bedeshay oo labiyi eber manchester united ay hogaanka ku qabatay manchester united iyo taageerayaasheeda u safray istanbul ayaa u qaatay inay guuleysanayaan hase yeeshee laad xor ah oo loo dhigay galastaraya ayaa waxaa gool u bedelay xakim siyaaj iyadoo goolhayo onana uu arki waayay kubadda kasoo dhexbaxday laba ciyaartooy oo markaasi kooxda kale ah markii lagu soo noqday qeybta labaad ee socotay toban daqiiqadood oo ay ciyaartu noqotay saddex iyo hal waxaana gool kale u dhaliyay manchester united xidiga qadka dhexe ee scott mactomany oo shabaqa ku leexiyey kubad uu dhinaca midig kasoo dhigay aaron wambisaka intaa wixii ka dambeeyey waxay kubaddu gacanta u gashay galastaraay oo halgan adag u gashay sidii ahay garoonkeeda uga xoogsan lahayd ee dhibco si u soo naalayso rajadeeda usoo bixitaanka wareega lix iyo ee champions leaga xakim siyaaj ayaa mar kale qaatay laad xor ah oo uu ku toogtay goolhayaandaro onana oo musiibo ku noqday kooxdiisa goolxayaha reer cameroun ayaa kubadda ku qabtay labada gacmood kadib markaas dib u soo celiyey waxa ayna kusii dhacday labadiisa lugood oo uu markaasi u weydaartay shabaqa goolkiisa daqiiqadii lixiyo labaad laba bedel oo uu sameeyey tababaraha galastray ayaa sababay in goolka saddexaad ay keenaan iyaga oo cadaadiska kusii waday goolka radiofilis halka erictanhag uu saaray hochland iyo sidoo kale sofia amrabat oo shaqo badan hayay xiddigareer Turki ee Karam oo uu bedel ku soo geliyay ayaa Galatasaray u keenay goolka barbaraha daqiiqadii 27aad waxaana ciyaartu ay ku soo idlaatay 3 iyo 3 ay ku kala baxeen naadiyada Galatasaray iyo Manchester United Manchester United waxa ay leedahay afar dhibcood oo ay ka urursatay shan kulan oo Champions League ah waxayna ku jirtaa kaalinta ugu hooseysa ee hormada ama gruubka ah iyaga oo isku mid ah fc copenhagen oo la ciyaaray sanadiga bayer munih oo mar horeba soo gudubtay halka galastray ay markaasi labaad ku jirto oo ay leedahay shan dhibcood dhinaca kale sevilia ayaa si rasmi ah iyaduna usoo gaadhay tartanka champions leaga waxaana guul soo laabasho saddexii laba ah ay ku garaacday b s v indohoven oo marti u ahayd sevilia waxaay leedahay saddex dhibcood oo keliya waxaana ay ka hadhay tartanka maadaama arsenaal oo mar horeba soo gudubtay ay sagaal dhibcood haysato iyadoo b s v ay leedahay sideed dhibcood waxa ayna kooxda reer netherland u baahan tahay keliya inay markaasi arsenaal ay qabato lens laakiin ma dhicinin oo arsenaal ayaa u awood sheegatay lens sidaana lix iyo eber oga soo adkaatay iyadoo guushii ugu badneed ee xagaagan champions leaga ay kusoo adkaatay champions leaga dhammaan ciyaarihii ka dhacay waxay ahaayeen kuwo natiijooyinkooda inta badan la iska saadaalinayay laakiin waxaa ugu daran waa manchester united oo u baahan inay mucjiso dhacdo markaan fiirino guruubyada natiijooyinka kulamadii ee eh, tartanka champions league ee xalay galastray ayaa manchester groupka e haddii aan ku hormarno galastray ayaa barbare saddex iyo la gashay naadiga manchester united byr mugin iyo fc copenhagen ayaa iyana ku heshiiyey barbardhac eber iyo eber ah. b haddii aan fiirino sevilia ayaa laba iyo saddex markaasi ayaa looga adkaaday b s arsenaalna waxay leynis oga adkaatay golol gaaraya lix iyo eber gruubka c markaan fiirino real madrid ayaa afar iyo labo ku dubatay talyaaniga ama naadiga talyaaniga ah ee napoli sidoo kalena sporting braga ayaa iyaduna union barlin la gashay hal iyo hal gruubka d haddii aan fiirinana benvika ayaa saddex iyo saddex la gashay interminal intermilan eh, real societadna waxaa iyaduna eber eber la gashay red bull zelisberg guud ahaana barnaamijka ciyaaraha duhureed ka dhegeysaneyseen idaacadda kulmiye naga inta